tabaaraka wa tacaala waxaan kusoo jirnay jaamicu maa jaaa fi lqur'aan baabka wixii qur-aanka ku soo arooray adilada iyo aqrintiisa lagu ururiyey qeybo ka mid ah ayaan kusoo jirnay xadiidka sagaal boqol iyo toddoba iyo soddonaad ayaan halkan ka bilaabaynaa in allahu tabaaraka watacaala waa xadiid saxiix ah xadiidkaas qaala imaamu nasai caleyh raxmat ullah akhbarna ibnu salamata moxamed ibnu salama waa iqo weeyaan sanadkii hore ayaan kusoo marnay wاlxaariث ibn miskiin iqaة habt waa ninka hore kana waa iqaة habt asna qira'aة calayh wa ana asmع wاllafظu lahu can ibn اlqasim ibn اlqasim wa cbdiرaحman ibn اqasim waa iqaة habt qala xadaثanii malik bn anas imam da اhijrة can ibn شihaab الzuhri mxamed bn shihab الzuhri can curwat bn zubayr radia اllahu tacala can abihi waraximahu waa iqaة faqiih can cabdiraxmaan ibn cabdilqaari cabdiraxmaan ibn cabdilqaari aqwaal ayaa laisugu khilaafay waxaa la yidhi waa saxaabi waxaa kaloo la yidhi saxaabi ma ahane cahdiga iyo zamanka nabigana ayuu dhashay sala allahu calayhi waali wasalam laakiin nabiga muusan arkin qolyaha saxaabada way yidhahdeen waxay yidhahdeen isaga oo yar amaba qowlka saddexaad baan ka dhigne isaga oo yar ayaa nabiga loo keenay sala allahu calayh waali wasalam marka ninkaas cabdiraxmaan ibnu cabdilqaari qaariyi weeyaan yaad waa la shidi qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay cumar ibn اkhaaab radia allahu tacala an arda ayaan ka maqlay amiir اmuminiin yaquul isagoo leh samictu waxaan ka maqlay hishaam ibnu xakiim ninka la yidhah hishaam ibnu xakiim oo abu jahl la dhashay yaqra'u isagoo akhrina suuraة اlfurqaan akhrina calaa hayri maa aqra'uha calayh sidaan u akrinaa si ka duwan isagoo akhrina ayaan marka aan maqli weeyaan wa kaana rasul rasulka wuxuu sal l slm aqra'aniiha mid igu akhriyey ama ibaray si kale oon sidaan ahayn fakidtu waxaan sigay an acjala caley inaan ku degdego oon dharbaaxday iyo feer kala daar tusaale ahaan inaan ku degdego oo nabar la aado ayaan ku sigtay weyaan uma kadibna amaba salaaddii uu ku jirayba aan la sugin uma kadibna ahmaltuhu waan sugay waan u kaadiyey xata insarafa ilaa salaaddii uu ka salaamo noqsado salaadii uu ka baxo weyaan uma kadibna lababtuhu waxaan halkaas qabtay kuleetiga ayaan ku dhegay ya lababtuhu waxaan muxuu ahaa kusoo hogaamiyey oon muxuu ahaa eh, kula dhegay biridaa'ihi go garbaa u saarnaay ayaan kula dhegay waa shaatkii iyo shaatigii iyo go shaalkaa iyo wuxuu u watay ayuu dhab ku siiyey faji'tu bihi waxaan ula imaad ilaa rasul rasulka a sal slm xalin waxaa soo marray gacantaan soo qabtay waxaa laga ya inu labada iskugu daray gacanta dhab inuu siiyey halkaan uu ku dhegan <laughs> labadaba siuusan u baxsanin fajitu bi waxaan u keenay ilaa rasul rasulka alla sal s sayid cumar nin oo qabtay dee waa taqaanaa quwada u lahaa iyo siduu ahaa faqultu waxaan idhi ya rasul rasuulka allow innii aniga samictu waxaan ka maqlay haada ninkan yaqra'u isagoo akhrina suurat alfurqaan suurat alfurqaan isagoo akhrin ayaan maqlay aan ka maqlay calaa hayri maa aqra'titaniiha habkaad igu akhrisa ood ii bartay hab ka duwan isagoo akhrina ayaan arka weyaan faqaala lahu rasul rasulka wuxuu ku yihi sal slam iqra bal ahri faqara'a alqira'ata qirada iyo akhri alatii taasoo samictuhu aan ka maqlay yaqra'u isagoo akhrinay faqaala rasu rasulka wuxu yih sal slm haakada unzilat sida hadda ad u akhriyey ayaa suuraddan iyo aayaddan lagu soo dejiyey uma kadibna qaar wuxuu yidhi aniga iqra adna akhri faqaratu waan akhriyey faqala wuxu yidhi hakadaa unzilat sana iyo aayadna lagu soo dejiyey habka ad wax u akhrisay iyo habka uu hishaam u akhriyey labadaba kor ay ka wada yimaadeen waa isku nooco oo min allahi ka wada yimaadeen ina hada alqur'aana qur unzila waxaa lagu soo dejiyey calaa sabcati axrafin toddoba xaraf faqra uu akhriya maa tayasara wx fudaado minhu isaga ka mid a ah axrufta iyada ah iyo wejiyaalkaas iyada ah oo kala duwan wix ilaah idinkaga yasiro ka akhriya ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh wali slm xadiidka sagaal boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadid isna saxiixa qala aimam النasي alيه رamat ه akhbarna yunis ibn cabdilaclى wa iqa qala xadaثna ibn whb cbdillah ibn whb wa iqaة faqiihu habt qala akhbarnii yunis ibn yaziid اlayli wa iqaة yahimu qaliila in yar wax ismoodsiin ayuu le lakin wa iqa can ibn shahaab الzuhri maxamed shahab zuhri waa imaamkii qala أن المسور بن مخرمة صxaabiga jahiilka radي الlaه taن arضa iyo cabdرaحmaan بn cabdالqاarي waa ninka hadda aan soo marno صaxaabinimadiisa i lisku hayey abara waxay u sheegeen labadooda anahuma iyaga iyay u sheegayeen curwo anahuma iyaga samica inay ka maqleen cumar بn khaطaab radي الlahu taعala arda yquul isagoo ay ka maqleen samictu waxaan maqlay hishaam ibn xakiim ayaan ka maqlay iqrأu suuraة الفurqاan isagoo suuraة اfuraan akhrinaya ayaan maqlay fii xayaati rasul rasulka noloshii sal slm fastamactu liqira'ati qiradiis ayaan dhegaystay faidaa huwa waaba isagoo yaqra'u akhrina calىa xuruufin kaiira xuruuf badan ayuu ku akhrinaya oo kala duwan waxaa laga yaabaa inuu xuruufta lagu soo dejiyo o dhanba ninkaa yaqaanay ama qaybo ka uu ahrinaya kuwa cumar u maqli kuwa aan ahayn uu ku akhrinayay lam yuqriniha uusan igu arin igu barin rasul sl sl fakit waxaan sigay an usaawirahu fi sala salaada dhexdeeda inaan la degdego oo dhab soo siiy ayaan ku sigtay weeyaan fatasabartu waan issabarsiiyey waman yatasabar yusabirhu llah weyaan waan issabarsiiyey intaas wuu iscelinay arka sayid cumar salaada dhexdeeda wax un isleeyahay waxbaa khaldame ayuu sugi laya ya annaga waad aragteeno xumaan kasta iyo munkar kasta iyo fadaaxo kasta ayaa horteenna saa u tuuran cid dheg jalaq u siini ama cid dan kala ama haba yaraata cid ay dhibayso ama cid ka marugooni ama cid ay cunno u diidi ama hurdo u diidi lama arko iimaankii ayaa runtii wuxuu u baahan yahay in aad loo afuuf imaamkeena wuxuu u baahan yahay biraha soomaalikin marka la tuma oo qoryaha ka shaqayso hawsha iyada oo farsamo khayr allah si waa dadka la dulmiyo oo kolley qiyaamo meel la istaagi doona ilah baa ogson meel ummaddan somalida ay istaagi doonto raggaa dulmiga ay u geysteen ilahay baa ogsan subxana wa tacaala ilaahay ha cafiyo ummaddan soomaaliyeed marka birta marka la la muxuu aha tumi waxaa loo baahanyay in la afuuf iyadoo sideeda waxba mataraysa weligaa garaac haddii toban qof ay isugu tagaanoo muxuu aha bir lasoo qaado iyadoo dab la gelin oon la buufinin la kulalayn oon la casaynin guduud ay noqonin lama tumi karo marka imaankeena wuu yeelaa mxuu ahaa laakiin wuxuu ubaahan yahay in la qahriyo qahrin u bahan yahay waa yahay fatasabartu sabr ayaan isgeli dulqaad ayaan iska raadiyo waan dulqaatay weyaan xataa salama xataa salama ilaa u ka salaam noqsada falamaa goorti salama uu salaam noqsaday lababtuhu biradaa'ihi go-iisa ayaan dhab ku siiyey cijin ahaan waa halkaas ayaan ku qabtay weyaan faqultu waxaan idhi man aqra'aka hadihi suura suuradda yaa kuu akhriyey oo ku baray allatii taasoo samictu aan kaa maqlay taqra'u adoo akhrinaysa qaal wuxuu yidhi aqra'anii ya rasul rasulka ala ya sal slm faqultu waxaan idhi kadabta waad gaftay wax jirmaa waxaas fawallahi baan ku dhaartay ina rasul rasulka sal slm huwa isaga yaa aqra'anii ii akhriyey oo i baray hadihi suurad suuraddan allatii taasoo samictuka aan ku maqlay taqra'u adoo akhrinaysa fanطalaqtu bihi waxaan la aaday aquuduhu anoo hogaamin ilaa rasulilah rasulka ninkii waa waa la wadaa nabigaan ugey sal slam faqaala rasu ui sl slm faqala rasul rasulka u sl arsilu ya cumar war ninka bar siida cumar ninkan miskiinka ood rafaadaysa bal or siida ninkan waaba kadeedan yahay nin rafaadsan waa nin halkaas cumar si cumar ku dhegan yahay oo gacantan lahay ka warrama waaba halis oo aad u xanaaqsan ninka bal siida iqra ya hishaam hishaam bal adaa wa lagu haysta faqara calayhi qra'ata qirada ay ku akhriyay allatii taasoo samictuhu ka maqlay aqraba isagoo akhrinay qaala rasul asg wuxu yuri sl unzila sida ayaa lagu soo dejiyey uma kadibna qaala rasul wuu yuri sl slm iqra ya cumar cumar adna akhri faqara'tu alqira'ata qirada aan akhrinay allatii taasoo aqraanii nabiga ii akhriyay ama baray qaala rasul rasul wuu yuri sl slm haakada unzila lagu soo dejiyey uma kadibna qaala rasul wuu yuri sl slm ina alqur'aana qur'aanka unzila waxaa lagu soo dejiyey calaa sabcati axrufin toddoba xaraf faqra'uu maa tayasara minhu wixi fudaada akriya ayuu nabig sal ا slm xadidka sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiisna saxiixa qaala imam nas aleh ramat lla abarana maxaa idin qoran khabarna mis abarna abarna ma idin qorant mis khabarna idin qoran kayga marka waa cilaa gashay abarna maxamed bn bashaar maxamed bn bashaar waa bundaar bundaar ayaa la yihahda waa iqat tabt qaala xadaana moxamed bn jacfar undur qundar afwan moxamed bn jacfar gundar ayaa loo yaqaana wa iqaة صaxiixu اkitaab weeyaan fiihi afla qaala xadaثna shucba shucba waa imaamkii can axakam ibnu cutayba weyaan xakam ibnu cutayba waan soo marnay aan filayaa waa iqa can mujaahid ibni jabr wa iqaة imaamu fi الtafsiri wاlcilmi can ibn abi leyla cabdiraman bn abi leyla iqa weeyaan can ubay ibni kacbin saxaabiga jahiilka radi allahu ta arda qaarig aha ana rasu rasulka sal slm kan wa rasuulki rasuulka wuxuu ahday cinda adaa'ati bani khifaar reer bani khifaar agtooda ayuu ahaaday adaa'adaas waan ku noqon doona insha allahu macaanideeda faataahu jibriil baa u yimid calayhi salaam faqala wuxuu yidhi ina allaha laweyni caza wajal yamuruka wuxuu ku faraya an tuqri'a inaad ku dul akriso ummataka ummadaada alqur'aan qur-aanka calaa harfin hal xaraf hal xaraf ayaad qur-aanka aad ummadaada dhan aad ku baraysaa oo aynu ku xifdinayaan qaal wuxuu yidhi as'al اllaha alweyne waxaan weydiisanaa mucaafaatahu cafintiisa iyo wamakfiratu dembi dhaafkiisa wa ina ummatii ummaddaydana laa tudiiqu dalika arrinkaa ma awooda mikaa'iiloo la joogaya marka aa nabiga u ishaaray nebi maxamed nasiib badana ala sl ummadiisa nasiib badana marka kontonka salaad dabarka loo soo saaray ood soo qaatay jidka waxaa u fadhiistay <laughs> nabi muuse alayh salaam irjic irjic irjic ilaa shan laga dhigo soo maha haddana markuu halka xaraf qaadan rabi nabigeena sal l slm waxaa jidka ufariistay mikaail oo la socday ruuxaad lama awooday waad yeeli isna waa la teliyey waa noo imaan doona insha allah tabarak wa markuu la teli kadib eh, muxuu ahaa mikaail ayuu marka eh, nabigeena wuxuu weydiistay takfiif qa u asllah ln waan weydiisana mucaafaatahu cafintiisa waa mafir doombe dhaafkiisa waina ummatii ummaddaydana laa tutiiqu dalika arrinka ma awooda uma ataahu aaniya tamar labaad buu u yimid faqal wuxu yidhi in allah alweyne caza wajal yaamuruka wuxuu ku faray an tuqria ummataka ummaddaadna inaad ku akhrisa alqur'aana qur-aanka an tuqria inaad ugu akhrisada ood ku barta ummataka ummadaada alqur'aana qur-aanka calaa xarfin calaa xarfayn laba xaraf qala wuxu yidhi asal allah alweyn waxaan weydiisana mucaafaatahu cafintiisa wa makfira dambi dhaafkiisa waina ummatii ummadaydan laa tutiiqu dalika arrinkaa ma awooda uma jaahu aalita mar saddexaad buu u yimid faqala wuxu yidhi in allaha alla weyne caza wajal yaamuruka wuxuu ku fara an tuqri'a ummata alqur'aana qur-aanka inaad ku dul akhrisa aad ku barta calى ثaلaثi axrufin saddex xarf qala wuxu yidhi asal allah alweyne waxaan weydiisana mucaafaatahu cafintiisa wa makfira dambi dhaafkiisa waina ummatii ummadaydan laa tutiiqu dalika arrinkaa ma awooda uma jaahu raabica mar afraad ayuu u yimid faqala wuxu in allah alweyne caza wajal yaamuruka wuxuu ku fara an tuqri'a ummataka ummadaada inaad ku barto alqur'aan qur-aanka calaa sabcati xarufin toddoba xaraf ood ugu dul akhriso ayaa lagu farayaa fa ayuma xarfin xaraf kasta oo qara'uu caleyh ay ku akhriyaan faqad asaabuu kalaamka ilahi waa ay asiibeen saas ayuu jibriiliya calayhi wacala nabina salaatu wasalaam marka qur-aanka toddobadaa laga dhigay nabigeenna cala slat slam ayaa ilaahay weydiistay waxaana kula taliyey mikail siman insha allah tabarak wa waa yahay qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan annasaa'i wuxuu yidhi hada alxadiidu xadiidkan qulifa fiihi اxakm xakm bn cutayba waa lagu khilaafay khaalafahu mansuur ibn muctamir ayaa ku khilaafay waa laba ninoo iqa laakiin mansuur ibn muctamir ayaa kasii xoog badan rawaahu can mujaahid mujaahid ibn jabr can cubaydin cubayd ninka la yihah ayuu ka wari mursalan isaga oo muxuu ahaa saxaabiga laga booday saxaabiga iyada oo laga booday ayuu wari weeyaan haddana ubay ibnu kacab ayuu sii mariyey moogta laakiin ninka la yidhaahdo xakam bn cutayba riwaayadan oo muxuu ah xadiidka marfuuca ah ama mawsuulka ah ma ahane eh, eh, sulaym muctamir miya mise waa muctamir eh, mansuur bin muctamir ayaa waxaa weeyaan isagoo mursal xadiidka wariyey oo saxaabiga ubay laga booday ubay laga booday sidaa weyaan mursalkana min anwaac adaciif laakiin aslaan xadiidka waa xadiid saxiix weyaan waayahay xadiidka sagaal boqol iyo afartanaad waa xadiid xasanan saxiix weyaan qaala imam nasawi aleh ramat lla akbarani cmr ibn mansuur النasائي wa iq qala xadaثna abu jacfar ibn nufayl cabdالlahi bn mxamed الxarani wa iqaة xaafid qala qarأtu calى macqil ibn cubaydilah ayaan ku akhriyay aljazri saduq yukhti can cikrima ibn khaalid اlmakhzumi wa iqa can saciid bn jubayr iqaة faqiih habt waa taabici weyn can ibn cabaas wuxuu ka war radi allahu tacala canhuma can ubay bni kacbin riwaayat saxaabiyin can saxaabi weeyaan ubay bni kacb qala wuxuu yidhi qara'anii rasul nabiga al sl slm ayaa ibaray oo igu suuratan suurad fabaynamaa goor yaa hadalka asaga waa ubay ana aniga fi lmasjidi masjid jaalisun aan fadhiyo id samictu waxaan maqla jua nin yaqra'uha akrinaya yukhalifu khilaafa qira'ati si habkaan u akrinaya habka duwan akrinayaan maqlay weeyaan faqultu waxaan ku idhi man callamaka hadihi suura suuraddan yaan ku baray ninkii aan ku yidhi qaala rasuul اlahi rasuulka sal slm faataytu waan u imid ninkin waa la socdaa faqultu waxaan ihi rasuulka allow ina hada kan khaalafa wuxuu khilaafay qira'ati qiradayda fi suurati suurad allatii taasoo callamtanaadi bartay hab ka duwanaad u akhriyey faqaala rasul wu sl slm iqra yaa ubayi ubayi ow akhri faqara'ta waan akhriyey faqaal rasu rasulka wuxuu yihi sl sl axsanta wax fiican baad samaysay uma qaala lirajul nink wuxuu ku yihi iqra akhri faqara u akhri fakhaalafa qira'ati qiradaydi lagu khilaafay habku horaan u khilaafay faqaala kadibna wuxuu yih rasul wu yih sl slm axsanta adna wanaag ayaad samaysay axsanta axsanta ya axsanta axsanta uma qaala rasul ul sl sl ya ubay inahu shaniya unzila alqur'aanu qur'anka waxaa lagu soo dejiye calaa sabcati xarfin toddoba xaraf kulluhunna toddobada xarafba iyo toddobada dariiq iyo wejiba shaafin shaafin liquluubi اlmu'miniin mu'miniintu qalbigooda ayuu caafimaad iyo shifa u yahay min alamraad alxisiya waاlamraad amraad albadaniya qulubtooda iyo jirkooda waxaa weyaan todobada xarafba caafimaad ay u yihiin xagga qalbiga xagga iimaanka xagga jirka dhan walba caafimaad ay u yihiin iyo agga noloshaba kaafin waana ku filan tahay oo cibaad ahaan iyo muxuu aha waxyi ahaan iyo kalaam alla ahaan waa ugu filan tahay saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali waslm xadidka xasan saix weyaan xadii sagaal boqol iyo qaala abu cabdiraxman wuxu yih macqal ibn cubaydillahi laysa dalika bilqawi macqal ibn cubaydillaahi ninka la yidhaahdo nin aad u xoog badan ma ahan saduuqun yukhtidaas waa aan soo marna abcan laakiin xadiidka xasan cinda qowmin saxiixun cinda ama xasanun fii ariiqin wa saxiixun fii ariiq xadiidka sagaal boqol iyo kob iyo fartanaad waa nasai aleh raxmat ullah akhbarani ibn ibrahim adawraqi waa iqatun qaala xaddatna yaxya ibn saciid alqaطaan waa imaamkii can xumayd ibn abi xumayd aطawiil waa taqaanaa iqatun mudlis can anas ibn malikin radi allahu can ubay ibnu kacbin wuxuu ka wariyey ubay marka inta saxaabiga ka warina arka fiiriya yani eh, anas buu ka wariyey sidoo kale cabdullahi bin cabas buu ka wariyey marka saxaabada ayagoo wada jooga ayay kala cilmi badnaayeen oy kala daweynaayeen oy kala xifdi badnaayeen oy kale xadiis badnaayeen sidaa weyaan lidalika cabdullahi bin cabaas radi allahu tan arda wiil ree ansaareeda iyo asaga ayaa markuu nabigeena dhintay sala allahu calayh waali wasalam isku da ay ahayeen labadooda markay isku da ahayeen wiilkii anu yeeru yiri war niyo dhegeyso aan daf dhahna oo oh, intaan qaadano waxaan wax ku qorano marka iyad waa wa lagu qori jiray eh, calaynta timirta oo qallashay iyo loox caadi iyo haragga magadda iyo waxaas wax lagu qori jiray warqadaha aad baa u yaraayeen ama maba jirinba kadibna eh, waxaan dhahu yidhi saxaabada nabigeena cilmiga aad nabiga ugu tagay sal slm aan u doonana oon ka aruursana markaasaa intusaa i fiiriy wuxuu yidhi ibnu cabaasow meesha abubakar ayaa jooga oo cumar ayaa jooga oo raggii kibaaru saxaaba ayaa joogaan mataa yuxtaju oo mataa yuxtaaju ilayna goorma annaga noola baahanay ragga alaba joogaan annaga waxa waano kadibna wiilku iska fariisay ree ansaareed cabdullahi bin cabaasna marka wuxuu samaynayaa axaadiista nabigan ayaa ururina sala allahu alay waslam madiine waa meel mararka qaar aada u kulul kulayl in badanoo anaga naga mid aan weligeed arkin qofkii aan hadda aan est eh, africa ka tegin weligiis kulaylaas mana maqli mana arkin mayna inuuba dabda iyo holan galo waa baab kale laakiin <laughs> kulayl arka imaada oo qorax weligiis inuusan arkin ay u badanta maxaa yeelay waxaan garanayaa rag marti ay yimid mar oo marayn ka imaaday marka ay yimaadeen waxay ku hilmaameen gaarigii gaarigan ku qaaday gaarigii meeshii qaybtan hore stoof caadiga oo dishboodka qeybta hore oo shukaanta ayay waxay ku hilmaameen meel waxay ku hilmaameen tigidadii tigidki ay ku imaadeen ilaahay fadligiis baasabooradii jeebka ay ku qaateen way la tageen meelaan gaariga dhignay danaan soo gudgudana waan soo noqonay haddii aad imaadno waxaan u nimid tigidhadii oo dhalaalay oo muxuu ah oo noqday halkii budan noqday deeb dambas ka warrama waxay noqotay raggii in muxuu ahaa meeshii ay ka imaadeen lala hadlo oo ajantiga lala hadlo oo meeshii tigidha cusub iyo howlo loo raadiyo kulayl noocaas miyaad ku aragtay meesha maya qabowgana waxaa weeyaan waxaan garanayaa meel xinaa keli yiroo magaalada madiino boqol iyo xoogo kilomitr u jirtaan taraawiix u aadi jirnay xilliga jaamacadaan ku cusbana annagoo dhowr oo soomaali ah oo weliba kenya inta badan ka tagna halin aan ugu jirayo soomaali ka imaaday iyo yarkoo muxuu ah ka imaaday niger meeshaasaan tagnaa oon markaan taraawi soo dejinaa waana ramadaan waxaan garanayaa nin ragga naga ka mid ah oo hadda maraykanka jira culamo <laughs> nin sheekha wuxuu yidhi nami dardaarmiy hali dardaarmiy ma taqaanaa sababta uu leey waa dhaxan awgeed inta waxaa yeele hitar amaba kuloleeya inta kuloleeya inta dhan walbaan ka dhigna bustaan usaan wax walbaan u samayn ninka wuxuu yidhi caaw inaad dhimana wallahu baa waxaad yeelaysaa dardaarna haliga qor ya waa la xusuustaa dhalinyaradna moogta waa la kaftamiyo markaad waan xasuusinaa markaan ah, la hadal waxaana berigii ilaahay baa ku badbaadiyay marka dhaxan noocaas ah ayaa ka jirta marka xilliyadaas oo kale ayuu baxayaa cabdullahi bin cabaas radi allahu tan arda qabow gaar u jira kuleylkan u jira magaalada madiinana inta badan ama waa qabow daran ama waa kulayl daran xilliga dhexdhexaadka ah waa wax kooban saddex bilood iyo meelaha kama badno inta kale waa ama dhaxan oo nafta kaa qaadaysa ama kulayl ah nafta kaa qaada lidalika nabigan wuxuu ku sheegay magaalada madiine lawa daltabye iyo qofk inuu ku daltabyodo ayleda qof ku sabra inuu nabigu shafeecaw nabigan caday sal l slm lawaageeda taasaa ka mid a marka raggii waxaa weeyaan wuxuu dafu leeyahay xilliga la qayluunsana oo kueylka u jira ayuu nin saxaabada ka mid xadiidu ka raba uu tegaya albaabki inu ku garaacma raba ninkuu qayluusanaya dafuu leeyahay albaabkii wuxuu saaxanayaa kaadka kaad gurigii marka halkaa saaxanaya qoraxdii iyo qabowgii iyo dabeeshii iyo boorkii iyo wixiyaa saas ugu dhici isagoo mararka qaar inuu duugma rabo ayuu ninka soo baxaya saxaabigii markaasuu dhihi ya bna ya bna cami rasuuli اlah rasuulka alle adeerkiisa wiilkuu dhalayo hallaa arsalta ilaya fana'tiik annaga inaad adiga adeeg noo soo dirto oon kuu imaadna waxaad rabtaa ah xadiidka aan kuu sheegna waxaad u samayn wey inta waxay ku karaamaynayaan mataqaanaa waxay ku karaamaynayaan nabigeena sal ا slam udakirukum allahu fii ali beyti udakirukum allahu fii ali beyti udakirukum allahu fii ali beyti soo nabigu ma sal slm ilaahay baan idinku xasuusanaya albeytkayga inaad ilaalisaan ood dhaqaalaysaan ood ixtiraamtaan ood wanaajisaan ood garab gashaan ood wax siisaan ood qiimo u yeeshaan annagana waa taqaanaano qolyo ayaa nagu dhex rafaadsan ma taqaanaan qolyadaas weliba khaasatan ayaamahan dambe berigi hore xoolo iyo waxbaa la siin jirayoo geel iyo waxbaa la siin jiray laakiin beryahan dambe waxaa loo soo istaagay ashariifu man sharafa nafsahu bas intaas warku waaba dhawaaday daaqadda laga tuuraya hon anigaad ilma toodhay xaggeed shariif ka tooda albayt ka taal dhihi ninkaas marka wuxuu ku dhacay dhowr maxduur waad garanaysaan maxduurka koobaad wuxuu ku dhacay nabigeena sal slm dardaarankiisu jibiyey xaqiiqa waa ta iyada ninkan albayt ayuu sheegtay marka nabigeena wuxuu sheegay ala sl slam in uu amar ku bixiyey ood weliba aad saddex jeer udakirakum allah fi ali beyti udakirakum allah fi ali beyti udakirakum allah fi ali beyti adilo kale ma jiraan arrinta iyadeed ayuu horta ku tuntay oo dardaaranka nabigeenna cagtuu mariyey qodoba qodobkaas qodobka labaadna xadiid nabigeena uu le xajat ala sl slam hintaani fii ummatii bihimaa kufrun aلطacnu fi اlansaab wالniyaaxaةu calى اlmeyit nasabka in la duro waa kan nasab ma ahan iyo kan waa iyo sheegana wa kama jiraan iyo la yihahdo waa gaalnimo ayuu nabig yidhi sal l slam laakiin kufrun duuna kufrin iyo waniyahat calmeyid meydka markuu dhintay in muxuu ahaa lagu dul ooyo oo muxuu ahaa dharka la jeexjeexo oo la qayliyo oo labadaas waa acmaasha gaalada lagu yaqaano nabig yih sal slam ummadaydina kama tegeys marka laba dembi oo weyn ayuu qofkaa ku dhacay waa khatar marka shayga ay shareecada kufri ku sheegtana macsiyo kastoon gaalnimeen ayadaa ka weyn saa ula socda kufri haddii marba lagu sheego nacam xaaji xashir a ha dhibaataynay shariifkii waa loo dul qaadanay kolleyba intii la dul qaadan karo oo qofka ninkaa shariifka ah loo dul waa loo dulqaadani tusaalahaan hadduu diinta ku ciyaara oo kale oo diinta u burburina iyado dulqaad ma lahan diinta waa laga qabanaya horta laakiin wixii adig kugu tacalluqa oo shaksiyaan kugu tacalluqa inti la dulqaadan karo waa loo dulqaadanay iyadoo la eegaya nebi maxamed sal sl dardaarankiisa maxaa yeele shafaacadii shafaacadii yaa inaad ku hesha laga yaabaa maadaama nebi maxamed u yidhi udakirukum allah fi ali beyti udakirukum allah fi ali beyti udakirukum allah fi ali beyti adigana aad dhibka ninkan aad kugu sameeyey daalim waa daalimkan dabcan waa aalim nebi maxamed shuqulkumala wuxuu sameeyey aalimkan aad ugu dulqaadatay yani nebi maxamed sal la slm aad ugu dulqaadatay waxaa laga yaaba inaad qofku uu ilaahay subxana watacaala shafaacada nebi maxamed ku siiyo marka inta loo dulqaadan karo w adduunyo kusaabsan waa loo dulqaadan lakin diin maya diin maya waa laga celinaya aggaa lagu tura abulahab si loo galay somaarki yaasha kolleyba wixii caam ah ummadda ku fasaadina ood ku dhibaatayna tusaale ahaan maxaa ka mid maaa maxaa masaakinta waxay samayn karaan ayago iska ummaddan maya waxaan kala jeedaa waa niminkaas nimin hadda dagaalama inta hadda aad maqasheen soomaali intaa islaaynaysay ashraaf weligeen duushma maqasheen oo dagaalantay yaasha may duulaanka hadda lagu yaqaana qabaaisha soomaaliyeed oo caamka ah iyo qolo fulaana duulaysa oo waxaa weeyaan halkaas weli ma ku maqasheen fraad waa laga yaaba xabadxabadka oo inta madaxnimo helay ama si un ay wax ugu iskugu yara aadeen ama si un mucayan waa dhici kartaa oo daalim ah waa xaqiiqo laakiin ka jamac ahaan waa yarta ma badno inay tabar yar yihiin o dadka caqli yar yihin amaka xoog badan ama ka geesiile ma ahan laakiin habka ay u samaysan yihin wuxuu yahay hab oo nabadgelye iyo iyo ummadda ina nabadgelye kol <laughs> waayahay marka wuxuu le marka adeerka nab nabigow wiilkuu dhalayo yani nabiga adeerkiis wiilkuu dhalayo maad noo soo dirtid qof aan marka aan ku imaano adiga aan markaasaa uu dhihi jira maya waxau dhihi jiray alcilmu yu'taa walaa ya'ti cilmiga waa loo tagaa eh asaga u abadan cilmiga inaad doorato waa lagaa ku doorato ninkii calacala marka cabdullahi bin cabaas marka intii cilmigii xambaaray siaad u waday u waday u waday kadibna xabrulumma oo turjumaan qur-aan noqday oo ummaddii dhanba wixii madiine joogay wixii maka weliba khaasatan marka dambe reer maka uu noqday waa taqanaa abdullahi bin cabaas madrasa maka la yidhahdaa maku yani taabiciintii iyo saxaabadii xataa kibaarta ahayd ay usoo noqonaan ummadda dhanba u ah muxuu ahaa webi u ah ayuu arkay markaasaa sheekadii uu sheegay anjaxa ibnu cabaas walam anjax buu yidhi yani wuu guulaystay wuu liibaanay ibnu cabaas dadaalka uu bixinaya markuu yaraa anigana waan dhulkan ku dhac u yidhi marka cabdillah ibn cabaas radia allahu tacala canhu arda saas ayuu ahaa oo marka saxaabada nabigeena ayuu cilmiga ka qaadan jiray xadiidka marka aan ku noqdo hore xaggeen marayna mhm. hay waxaan ku noqonaynaa xadiidkii can anas bin malik marka anas bin malik iyo cabdullahi bin cabaas iyo ragga waxay ahaayeen saxaabada nabigeena wax ka qaatay nabigeena wax ka qaatay alayh sla slam cabaas xadiidka aan ku noqona sagaal boqol iyo ko afartanaad xadiid saxiix weeyaan qala imam nasa alيh raxmat lla akhbarani yacquub bn ibrahim adawraqi wa iqa qala xaddaثana yaxya bn sacid alqaطan wa iqat imam can xumayd bn abi xumayd طawiil wa iqat mudlis can anas bin malik wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda can abi ubay bni kacbin radi allahu taala arda qaala wuxuu yidhi maa xaaka muusan shaki gelinin fii sadri xabadkayga mud aslamtu maalinta aan soo islaamay laga soo bilaabo ilaa anii aniga qara'tu waxaan akhriyey aayatan aayad halkaas ayaa liga galu yidhi oo qalbigayga shaki uu ku dhacay qara'tu aayatan aayad ayaan akhriyey wa qara'ahaa aakharu mid kale ayaa akhriyey hayra qira'ati qiradayda midaan ahayn xilligaas ayaa shaki gale ku yidhi oo qalbigayga ayaa muxuu ahaa taradud iyo noqnoqosho ayaa igu dhacay faqultu waxaan yidhi aqra'aniiha rasul rasuulka alla ayaa ii akhriyey wa qaala aakharu kii kan wuxuu yidhi aqra'aniiha rasul rasuulka alla ii akhriyey hawsha ay isku qabsadeen faataytu nabiy nabiga sal slam faqultu waxaan idhi ya nabiy allah nabi allow aqratanii aayata kada wakada ay lan ay lan ayaad mxuu ahaa io arisay qaala wuxuu nacamha wa qaala aakharkii kale wuxuu yidhi alam tuqri'nii aayata kada wakada aayad heblaaya sa ay saasoo iguma akrinin qaala wuxuu yhi nacamha ina jibriila jibriil iwo mikaa'iila mikaa'iil calayhim asalaam atayaani waa ii yimaadeen faqacada jibriilu jibriil ayaa fadhiistay can yamiini wa mikaa'iiluna can yasaari bidx uga faqaala jibriil wuxuu yih alahi اsalaam jibriil wuxuu yidhi iqra' اlqur'aana calىa xarfin hal xaraf ku akhri qur-aanka qaala mikaal wuxuu yidhi istazidhu inuu kuu kordhiyo oo hal xaraf wax ka badan ka dalab istazidhu laba jeer ku yidhi xataa balaqa sabcata axrufin ilaa toddoba xaraf laga gaarsiiy istazidhu yani mar kasta jibriil wuxuu leeyahay hal xaraf mikaal in lagu kordhiyo damba markaasuu leeyahay waxaa weeyaan xadiidkaan soo marnay ilaahay mxuu aha ummaddayda ha u kordhiyo jibriil wuu tegi waxa weeyaan alla kordhini ilaa markii dambe ay ka gaarto inta ay gaartay xataa balaqa ila uu ka gaaro sabcata xarfin toddoba xarf fa kullu xarfin xarf kasta shaafin waa mid caafiyo shifaa weeyaan limaa fi suduur limaa fi ajsaam kaafin mid waxaa weeyaan ku filan weeyaan xadiid sagaal boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadid saxiix qaala imam nasawi alayh raxmat ullah akbarana qutayb ibn saciid can malik ibn amsi abd alhijra can naafic mawla cabdillahi bn cumar waa hiqa ii n cumar wuxuu ka wariyay cbdulahi bn cumar ibn khaaab radi allahu ta wada acdawi ana rasu rasulka sl sl qa rasulkan wuxuu yihi malu saaxibi qur'aan qofka qur-aanka u saaxiibkaa tusaalihiisa iyo maalkiisa ka maali ibili waa geel oo kale almucalaqati la xiray amaba la dabray idaa caahada calayha qofka hadduu ka warhaayo ood markiiba saas u yar milicsado waa neef dabran la dabray laba lugoda la iskugu xiri oo laakiin si uu ku yaro socon karo oo dadku aad ugu socon karin saa laiskugu dhaweeya ayaa xerig dhab lagu siini lugaha hore khaasatan kuwa damba laga xiraa geela waay marka kadibna tartiibuu u soconaya meel dheer ma aadi karo laakiin haddii aad faraha kala baxdo waa wax moogta yaro socdee wuu tegi laakiin mar walba haddii lasoo yaro korme halkaas u joogaa meeshaas u taagan yahay dhib male waa la heli saas weyaan qur-aankana waa sidaas oo kale kamaali ibli waa geel almucalaqati ee la xiray amaba la dabray idaa caahada caleyha hadduu ka warhaayo amsakaha uu haysani waa u joogeysaa wain alaqa hadduu sii dayada dahabat waa iska tegeysaa qur-aanka marka in la muraajaceeyo oo istidkaar iyo habkii lagu hayn lahaa ku celcelintaas iyo subaca noocyada annaga qaar aan samaynay iyo mid ka duwanba lagu haya iyo si ay noqotaba inkastoo midka annaga hadda aan ayd horiska ah mararka qaar culimadan ay ka hadlaan laga yaabo oo dee mxuuah banaanadiisa iyo hayr banaanadiisa laisku yar haayo laakiin qur-aanka in laisla haayo ama lagu dadaalo waxaa weyaan waxay keenaysaa qur-aanka in la haayo weyaan xadiid sagaal boqol iyo saddexiy afartanaad waa xadis saxi qala imam nasa aleh raxmtullah abarna imran bin muusa alqazaaz weyaan alleythi waa saduuq qaala xaddatana yaziid bn zureyc waa iqatun tabt qaala xaddatana shucba waa imaamkii can mansuur ibn muctamir waa iqatun tabtun laa yudlis tadliis kuma dhaca mudls ma qri jirteen kan waxaa weya la ayaa la raaciyey can abi waa'il shaqiiq ibnu salma weyan waa iqatu mukhadram xilliga nabigeenna ayuu joogay laakiin nabiga muusa arkin alayhi salatu slam can cabdillaah ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu alhudali can inabi nabig wuxu kor sal sl qal nabig wuxuu bisa maa bisa maa liaxadikum midkiin waxaa u baas lahada an yaquula inuu yidhaahdo nasiitu waxaan hilmaamay aayata kayta wa kayt ayathebla iyo ayathebla ayaan hilmaamay inuu yidhaahda hadal la yidhaha kan ugu xunwa bisamaa liaadikum liaxadihi midkood bisama liaxadihi midkood waxaa u baas lahaday an yaquula inuu yihahda nasiitu waxaan hilmaamay ayata kayta wa kayt ayathebla ayathebla inaan iraho aan hilmaamay inuu yidhahdo bal huwa isaga nusiya waa la hilmaamsiye ama dembi ha lagu hilmaamsiiyo amaba dadaalyalah lagu hilmaamsiye waa la hilmaamsiye istadkiru qur'aana qur'aanka inaad akhrisaan daa'imo oo waxaa weyaan mudaakara ay ku celcelin naftiinna u dalba istadkiruu macnaheed waxaa weyaan waadibuu cala اtilaawa waطlubuu min anfusikum almudaakara inaad isku iskula noqnoqotaan ood qur-aanka isku iskula ceshataan daa'ima weya istadkiruu qur-aanka isla xasuusta weeyaan oo isxasuusiya fainahu qur-aanka ayaa asracu deg badan tafasiyan inuu ka tago oo tafaaruq ka noqdo min suduuri rijaali ragga xabadkooda min anacami geela min cuqulihi sida dabarkiisa aad ugu baxsada ama xeragga aad u goosta si ka daran ayuu qur-aanka qofka qalbigiisa ugu baxa weya maad aragteen dad xufaad qur-aan aha oon dhihi jirno maantana hal bil haddii aad qur-aanka moogaato xaaladiisa waad aragteen meeshuu tegi hay alqira'atu fii rakcati اlfajri salaada fajr labada muxuu ahaa labada ragca wixii lagu akhriyay ayuu baabkan u baab yahay oo qur-aan ah xadiid sagaal boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa aleh raxmat lla akhbaranii cimraan ibn yaziid cimraan ibn yaziid addimishqi waa saduuq qaala xadaanaa marwaan ibn mucaawiyat alfazaari waa iqatu xaafid wa kaana yudallisu asmaa shuyuukh tadliiskii aan soo marnay oo tadliisu alisnaad iyo tadliisu shuyuukh iyo tadliisu taswiya ahay mid ka mida ah ayuu muxua ku samaysan yahy oo ah tadliis ashuyuukh قال xadثna مروان بن معاوية الفزاري قال xadثna عثمان بن حكيم الكوفي wa ثiqة قال أخبرني سعيد بن يسار wa ثiqة متقن أن بن cabاس عبد لله بن cabاس radي الlahu ta abar wuxuu sheegay ana rasul rasuulka al sl slm kaana rasuulkan waxaa yaqra'u mid akhriya fii rakcati alfajri labada rakcee fajarka fi اluulaa minhumaa midda hore alaaya aayad ayuu ku akhrin jiray alati taasoo fii suurati اbaqara quluu aamana biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ilى ibrahim ayuu ku akhrin jiray ila akhir aaya ayuu ku akhrin jiray wa fi اlأkhra tan kalena wuxuu ku akhrin jiray aamana biاllahi washhad bianana washhad biana muslimuun ali cimraan aayadda konton iyo labaad ayuu ku akhrin jiray nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam laakiin inta caamka oo aadka loo yaqaano u badnayd waxay ahayd inuu ku akhriyo suurat اlikhlaas iyo suurat اlkaafiruun inuu ku akhriyo kaafiruun hormariyo ikhlaasna uu dambeeyo u dambaysiiyo baabu alqira'ati qira yuu baabkan u baabiyay fii rakcati alfajri labada rakca ee salaada fajr biqul qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allah dawabatanba saas weyaan xadii sagaal boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadii saxiix qala imam nasai alih ramat lla akhbarana cabdiraxman ibn ibrahim duxaym ayaa loo yaqaana iqatu xaafidun mutqin qala xadaثna marwan ibn mucaawiyat alfazari haddaan soo marna wa iqatu xaafidun kaana yudalis asma shuyuukh qala xadaثna yaziid ibnu kaysan alyashkuri wa iqatun cafwan saduuqun yukhطi sidaa weeyaan can abi xasim salmaan alashjaci waa alkuufi waa iqa can abi hurayrata wuxuu ka wariyey raawiyat alislaam radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm qara wuxuu aqriyay fii rakcati alfajri salaada fajr lada raka labada rakcuu ku aqriyey qul yaa ayuha alkaafiruun ayuu ku aqriyey iyo qul huwa allaahu axad ayuu ku aqriyey baabu takfiifi rakcati alfajri labada rakca ee salaada fajr in la fududay baabkan ubaabay xadiid sagaal boqol iyo lixdii afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa aleyh ramat akhbarana isxaaq ibn ibraahim isxaaq ibn ibraahim waa ke an muxamed ibn cabdiraxmaan maxamed ibn cabdiraxmaan ansaari almadani waa iqa can camra binti cabdiraxmaan alansaariya almadaniya waa iqa gabadhaana radi allahu ta taabiciyada waa xer waxay u ahayd ummuna caaisha radi allahu ta ardaha can caaishata waxay ka warisay um muminiin radia allahu tacala an ardaha qaalat waxay tihi ummuna caaisha in kuntu waxaa ahay la araa mid arka rasul rasulka sal sl sali isagoo tukani rakcatay alfajri salaada fajradeeda rakca fa yukhafifuhumaa wuu fuudayn jiray xataa aquula ilaan ka dhaha aqra'a fiihimaa miyuu ku akhriyey biummi اkitaab faatixada mikuu akhriyey nabigeena sal sl markuu qur-aanka akrinade oo ayada waxay u baratay caaisha mogta radi lla tan ardaha markuu qur-aan bilaabo nabigeenna inuu si tartiiba ah isaga akhriyo habeenkii saxaabigii ma xasuustaan xataa hamamtu biamri suu ma xasuustaan aayadda markaad nabigeena soo mara sal allah alay waslem aayadda ilahay wax la weydiisana tartiiba wax weydiisani yaqra'u bitarasul tartiib aayad haddii ilaahay wax laga mangala la soo maro tartiib marka saasay u baratay mogta ee macnayadamaa faatixada ma akhrin ma aha faatixada iyo qulwalla iyo muxua qul alkaafiruun iyo aayadihii labada aayadooda suurat albaqara eh, iyo alcimraan ku kala jiray wuu akhrin jir nabigeenna waana caddahay laakiin habkii ay u baratay oo muxuu ahaa ahaay taratulkii iyo tartiilkii iyo tarasulkii ayaa meesha ah ka maqan sidaa darteed waxay leedahay intuu tukaday aan ka shakinay inuu akriyo suurat alfatxa inu akriyo aan ka shakinay saasay leedahay xataa aqul aan ka idhaahdo qara'a fiihima biumi اlkitaab alqira'aةu fi الصubxi biالrum baabu اqira'ati akhrin akriya baabkan u baabiyey fi الصubxi salaad subax biالrum suuraة الrum suuraة الrum waxaa weeyaan inuu ku akriya ama lagu akriya ayuu baabkan u baabiyey xadid sagaal boqol iyo toddobiy afartanaad waa xadiid xasana qala imam nas alيh ramat lla abarna mxamed bashaar bundaar weyaan iqaة habt qala xadaثna cabdiرaحman mahdi waa imaamkii qala ambana sufyaan الthawri weyaan can cabdiرaحmaan ibni cumayr mise cabdilmalik waa cabdilmalik ibn cumayr alqurashi waa iqaة faqiihu tagayara xifduhu warubama dallas tadliis yarna waa laga yaba inu ku dhaca markuu weynaadayna taqriiban xifdigiisa uu isbedelay can shabiib ibni rawx ibn nucaym waa iqa can rajulin oo min asxaabi nebi nabig saxabis ka mid sal sal slm radia allahu canhu waxaa la yihahda ar ninkaas waa ar ayaa laihahda radi alahu ta ada an nabig nab w anu nabigeena sal wuuu tugay salad sub salad suba faqara wuxuu akriyay aruum ayuu akhriyey faltabasa calayhi yani qiradii ayaa nabiga isaga darsantay mararka qaar mt waa samirac waxaan dhahno wuu samiraca nabigeena sal slm faltabasa calayhi falamaa goorti salla uu tukaday qaal wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin dad xaaladooda maxay tahay yusaluuna macana la tukada laa yuxsinuuna aanan wanaajinayn aلطuhuura daharo qaadashada iyo weysada iyo aanan m wanaajin karin maxaa ahayn fainamaa yulabisu calayna اqur'aan qur-aanka waxaa iskaga keen samiraacyo iskaga keen daro ulaaika kuwa iyaga waa la yaab ninka hadduu marba yacni weysada usan wanaajinaynin qof weyse aan wanaajinaynin waad garan kartaan sooma qofka marba haddii weysadiiba uu wana wanaajin waayey qiradiis ay noqoni weyseba qofaan aqoonin qur-aanku akrina muxuu noqoni rukuucdiis maxay noqoni dumaaninidiis maxay noqoni allabaryiis maxay noqoni shaydaankii marka dhankiisu ka soo gelaya shaydaankii dhankiisa lagaa soo ummaddii waa mushkiladda xali ka hadlayn marka dhankaasa dhankaasaa laga soo geli nabigu wuxu leh sal slm kuwa weysada aan wanaajinaynin ayaa waxay sabab u noqdeen in aan samiraah saas ayuu nabigeen cadayna sal l lidalika u fiirsada dad akhyaar ah oo ahlulkhushuuca ah iyo ahlulwba haddii aad la tukato imaam noqoya ma'muumiin noqdeena oo dhammaan qalbigooda uu alla xaggiis u jeeda adigoo xataa suuq iska dhex socon lahay oo meelaha iska socon lahaa qalbigaadu soo jiidmaya soo jiidmaya meeshaas marka laftirkaagayaa qof baa sujuudsan oo alla baryi oo aad ku daahi markaad aragta adna wa kugu soo dhici soo markin bal adiga yardheeray ogo soo markin marka laakiin mid qob qob qob qob ka sina ay waxay isku aadaneen marka ad la tukani adigana taadaya taadiyaad mahadinaa ka fiican kan taadi yaraydoo iska tacbaanka hayadaad wax weyn u arki marka lidaalika qofka muminka waxaa fiican qof kasta qofka kaa cibaado badan inaad saaxiib ka dhigato ood isaga aad ku dayata ood eh, mxuu ahaa eh, dhan walba isla martaan xaqiiqatan wax badana iskaa bedeli wax badan oo weyn oo weyna iskaa bedeli dadka ahlulahwiga ah oo qalbigooda u faaruqiya ilaahay ka iyo dikriiska iyo subxana wa tacaala marka qofku uu la saaxiiba ood la sheeka badiyana qalbigiisaa qalala dhaqab dhaqankoodu yeelanaya salaaddii ma dhadhansanaayo yacni isaga dhanba waxaa weeyaan qalbigiisa bannaanka u aadaya waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fii xadiidin hayri nabiga xataa lagu yidhi dadka muxuu ahaa bad kale ku jiraan adiga fadhi kudirarkan tag maanta adoo saan nadiif u ah meeshaan shahma-aanka iyo fadhi kudiraradan iska fadhiisa meel ah hal saac fadhi ama nus saac fadhi qalbigaaga salaada markaad ka baxaysay maqrib siduu ahaa iyo markaad cishaa usoo noqotay isbarbardhig wax isku dhow balaa ku gelinaya waxaa la sheegayaa nimanka reer abaharsasay ahaayeenoo inkaar wax qabaa ahaayeenoo yani saasaa berigi ugu adkaanay oo saasaa la yeelayo ayagayaa ummadda ay ka degelaadayo saasay wax yeeleenoo kan kale waa oo adigi bini aadanaat dhagax matid mogti waxaad arkaysaa midda kale mid been sheegi oo qabiilkaada intuu been u qaato si fiican ugu kiisi been u sheegi adna bini aadanaat waa le waaad sheeg ma <laughs> beenaad sheegaysaa waana ku qasbanta inaad beeshi ninka been u sheegayaaba farikudarriyada mogta waa laga shega waa been inta badan iyo barobaganda boota iyo barobaganda iyo been boota iyo brobaganda iyo been haddii aad tagtana adna waanu geli qaybaad ka noqoni qalbigaada kusoo bokani marka meelaha maba la istaagsado meelahaas waa meesha dadka qalbigooda inuu ku ciyaar rabo ay istaagaan ninkaas marka weysada aan hagaajinaynin ayaa wuxuu sabab u noqday nabigeena sal sl inu sami raaco soo ma jeed inuu sami raaco ayaa sabab u noqday waa yahay alqira'a fi الصubxi bالsitiina ilى اlmia salaada subax lixdan ayadood ilaa boqol ayadood in lagu ariyo mararka qaar ayuu baabkan u baab yahay oy dhib lahayn sigiska waa lagu yaqaana arrintayda sigiska qofkii muxuu ahaa daal adhayo ma imaanayo inkastoo beryahan dambe la daciifay oo sidoo ma waxaan garanayaa laba maqra iyo laba maqra salaadda fajr ma caadiya iska horta hal maqra iyo baabka lagama hadli jira hadda ma aqaan si loo tukado beryahan dambe hal maqra soo laguma tukado ragcada koobaad tan dambe ayaa maka yartahay bogboga ah hadda loo degay dacwadan ay imaadayba anaaba liiso dacwadal sheekh waa rabaa nabcad yeeli bogbog ama bog i mxuaha bogo iyo bogo kale oo bara ah. ha laga dhigay salaas waxbaa go-nay berigii sabanka ay isku wada furnaana ahayd adduunka marka eh, in lagu akrin karo dhib lahayn ayuu baabkan oga xadis sagaal boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nasai aleh ramat lla akbarana moxamed bin ismaaciil ibn ibraahim waa ismaaciil ibn ibraahim waxaa weeyaan ibnu culaya waa iqa aabihiina waa iqa habt qala xadaثna yaزيid ibn haruun الsulmi mowlaahum iqaة muطqin caalim weeyaan qala ambana sulayman الtaymi sulayman ibn طarkhan abulmuctamir اlbصri waa iqaة caabid ataymi weeyaane can sayaar yani ibnu salama الrayaaxi waa iqa can abi barzة الأslmi nadla ibn cubayd الصaxaabiyi اlmashhuur radia اllahu tacala anhu arda ana rasul rasulka sal sl rsulkan wuxuu yaqra'u mid ku akhriyay fii salaati اlhadaad salaada subax bالsitiina ilى اlmئة lixdan aayadood ilaa boqol ayuu nabigeen akhrin jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu qiraa'ati fi subxi biqaaf salaada subaxin suurata qaaf lagu akhriyo baabkan baab xadiidka sagaal boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa shaad shaad ma taqaana mukhaalifatu iqati liman huwa awhaqu minhu aw akharu minhu soo may ahayn qofka iqada inuu khilaafo nin asaga ka iqasan isaga iqa bas weyaan iqatun habt ama iqatun iqa nin ah ayuu khilaafaya amaba majmuuco ka badan oo iqaad o isaga isku martaba ayuu khilaafaya shaadka shuduud waxa u salaada subax in lagu akhriimaan xadiidka sida la yaqaana waa salaada maqhrib suuratu qaaf meesha lagu yaqaano oo noo imaan doonta oo saxaabada dhexdooda mashhuur ka ahaa nabigeena suuratu qaaf inuu salaada salaada maqhrib ku akhrin jiray oo xataa saxaabada ay ka xifdiyeen ayaa mashhuur ah oo la yaqaana ninkaa marka salaada subax u raray saasaa marka shaduudka uu ku yimid weeyaan waa yahay xadيiث sagaal boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadيث shaad ah qala imam ن ه abarna cمrان بن يزيد الطائي الdمشقي waa صدوq qala xadaثna بن abi الرحاal بن abi الرiجاal عفوا xadaثna iبن abi الرiجاal cabدiرحمaن الأنصاري waa صدوq رubama أخطأ inuu gafaa suuragal lakin waa صدوq عن yaحيى بن سعيد الأنصاري ثiqة hbt xuجة عن cمرة cمرة binti cabdiraxmaan waa taabiciyadii iqa weyaan can ummi hishaam binti xaariata ibn nucmaan oo saxaabiye jaliil ah radi allahu ta ardaha qaalad waxay tihi maa akhadtu kama aanan qaadanin qaaf walqur'aan majiid ilaa min waraa'i rasuul rasuulka gadaashiisa ma ooyan sal slam isagoo salaad ku jira kaana wuxuu ahaad yaqra'u biha mid ku akri fi subxi salaad subax laakiin asalka la yaqaana waa salaad maqrib sidaa weeyaan waay xadii sagaal boqol iy kontonaad waa xadii saxiixa qaala imam nasa aleh raxmatulah akhbarana ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari wa iqatu wa moxamed ibn cabdillah al asalcani wa iqa walafdu lahu lafdigan soo socdana waxaa iskale moxamed ibn cabdilcala laakiin ismaaciil ibnu mascuud xagga macnaha isku waafaqsan yihin qala wuxu hadatna khaalid ibnu xarit alhujaymi weyaan wa iqatun tabt can shucba waa imaamkii can ziyaad ibnu cilaaqa iqatun rumiya binasb inuu eh, aalubeytka ay isku fiicnayn oo aalubeytku muxuu cadaawad u muujin jiray ayaa lagu yaro tuuray qaa wuuu hi samictu waxaan maqlay cami adeerkay quطba ibnu malik weyaan aaclabi waa saxaabi yaquul isagoo ayaan ka maqlay salaytu waxaan tukaday maca rasul tka sal sl sub salad subax faqara wuxuu aqri fii ixda rakcatayni labada rakca mid ka mid a wanakla baasiqaatin laha alcu nadiid suuradda ayuu ku akriyey qaala shucbat wuxuu yhi falaqiituhu fi suuqi fi zixam ayaan kula kulmay faqala wuxu yhi qoaf weeyaan waa un de isku mid inuu aayaadka sheegay iyo inuu suuraddii magaceeda sheegay kalama duuna sidaa weeyaan alqira'aةu fi الصubxi bالshamsi bida الshamsu kuwirad in salaada subax lagu akriyo ida shamsu kuwirad ayadna dhib ma lahan nabigan waa ka so orortay sal lla slam xadidka waa sagaal boqol iyo kob iyo kontonaad waa xadiid saxiix qala imam nasa alih mat abarna moxamed ibn aban albalki wa iqat xaafid qala xadaثna wakic ibnu jarax alru'asi alkufi wa iqat xaafid caabid can mascuud almascuud maxaa idin qoran almascuud maxaa idin qoran nusada ama nusooyin kale maaa idin qoran tan ma aha tan kale maaa ku qoran maa ku qoran ayu tan tan tan ir mida dan she xuseen ir bis kala duwantiin adig she xuseen hay taada ir maaa ku qoran taada maaa ku qoran ya may kan waa isku nocaana lakin tan waaan rabaa nusada kale can mascuud xadaanaa wakiic ibnu jarax soo ma maxaa ku xiga miscar ah, miscar almascuudi walmascuudi yaa qoran soo maa walmascuudi anaba ii qoranta xagga iga dhig walmascuudi an miscar almascuudi soo ma cabdiraxmaan ah, waxaa la yidhaha ibnu cabdilaahi ah, ibnu cutba ibnu mascuud wa hy ah, ibnu mascuud saas weyaan an miscar walmascuudi miya idin qoran miscar walmascuudi mis walmascuudi ya idin qoran laba nin waa markaas marka hy eh, maxaa qoran marka marka waan ku no orta horta meesha cabdiraxmaan ibn cabdilaahi ibn cutb ibn sacuud waa ku jira alkuufi oo saduuq ah ikhtalata qabla wusuulihi ilaa baqdaad bacda wusuulihi markuu baqdaad soo gaara ayuu lakin waan ku noqonaa insha allah tabaraka watacala habeenna wa la xasusiyo waa yahay can waliid ibn surayc ayaa idin qoran waa sariic bifatxi siin maxaa idin qoran anig surayc mis sariic sariic mis mise bifatxi siin oo bi damiha annaga surec waa islena adi maaa ku qoran bidamin sooma sariic waa sariic surecaas waa u badan tahay laakiin bifatxi asiin sida hadda dad u qoran waa bidami siin laakiin asalka waa sariic weyaan can waliid ibn sariic alkufi wa almakhzumi waa saduuq can camr ibn xurayf abu saciid alkufi almakhzumi lahu waliabihi suxba asaga abihiisba waa saxaabiyiin laba saxaabi weyaan camr iyo xurayfba qala u samictu nabiya nabigan an ka maqlay sal slm yaqra'u isagoo akhrinay fi lfajri salaada fajar ida ashamsu kuwirat isagoo akhrin ayaan maqlay saas ayuu leeyahay ninka la yihahdo camr bn xurayf radia allahu tacala canhu arda hada wallahu aclam w sala allahu waslm cala cabdihi warasuulihi wmustafaah